alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wala tajcal ma callamtana wabaalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmuminiina walmuminaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray kitaabkii xilyatu aalib alcilmi ayaynu kusoo jiray khaas ahaan waxaynu joognay alfasl araabic baynu ka qaadanay masale uu asheekh ibnu cuthaymiin ku sheegay sharxa oo faa'ida muhima ah jirta oo su'aal la weydiiye uu ka jawaabaayo oo wuxuu odhanaya wahuna mas'alatu yuujadu man yatacamadu albaxha fii ashridati wa kutayibaati bacdi alculamaa'i can izallaati fahal hada alamru saa'iq sheekha su-aashan baa la weydiiyey waxaa jirta cid u qasdaysa buu yidhi inay markaa raacraacdo cajladaha culammada qaarkood iyo rasaa'isha iyo kutubta ay qoreen culammada qaarkood waxay ka baadhaan zallaat iyo simbirraxa inay ka helaan yacnii cajladihii culammada ayay tatabucayaan oo baadhbaadhayaan bal inay wax qalada ka helaan ama waxay baadhayaan kutubta ay qoreen si ay markaa zallo iyo yacni markaa arrin qalada ay uga helaan oo simriirxa ah oo caalimku ku simriirxooday arrinkaasi ma bannaan sheekhu waxau uhi raximah ullah walwaajibu an naquula tatabuc cawraati almuslimiina muxarama walaa siyama alculamaa jawaabtu waa inaynu idhaahno raacraaca cawraadka muslimiinta la raacraacayo la dabagelayaa waa mid xaaraana waxaan iyagu ka sii xag jira culammada waqad jaa'a fi lxadiidi ya macshara man aamana bilisaanihi walam yadkhul iimaanu qalbahu laa taktaabu lmuslimiina walaa tattabicuu cawraatihim sheikhu wuxuu akhrinaya walaa tatabacuu waana sida asalka ay ugu qorantay yacnii cidda carabka ka rumaysay ururkoodow oo iimaanku qalbigiisa aanu gelinow laa takhtaabu lmuslimiin muslimiinta ha xamanina walaa tatabacuu cawraatihim cawraadkoodana ha raacina fainahu man tatabaca cawraatihim tatabaca allahu cawratahu waman tatabaca allahu cawratahu yafdaxu fii beyti ruuxa marka cawraadka muslimiinta dabagalee raaraaca ilaahay baa cawraadkiisa yacni raaraaca bimacnaa kashifa oo fadeexadiya ruuxa ilaahay cawraadkiisa uu dabagalo bimacnaa uu tatabuco yacni marka uu kashifayana waa fadeexadinayaa walow isagoo gurigiisa ku jira ayuu fadeexadinaya xadiiskana imaam axmed wakhayruhu baa soo wariyey turuq mutacadidana waa leeyahay xadiisku waa sugan yahay sheekhu wuxuu uhi falaa yajuusu tatabucu alcawraati wa tatabucu alcawraati cawra cawraadka muslimiinta in la raacraaca ma bannaana raacraaca ama dabagalka cawraadka muslimiinta la dabagelayo la raacraacayaana lafteedaaba cawra ah fahada aladii dahaba yatatabacu cawraati innaasi huwa waaqicun fii cawra kaas markaa u qasdaya dahaba mar baa loo isticmaalaa bimacnaa qasada sida xadiiskii ku soo arooray waman adlamu miman dahaba yakhluqu ka khalqi xadiiska miman dahaba yakhluqu ka khalqi dahaba waxaa loo jeedaa bimacnaa qasada yacni ka doona inuu abuuro abuurkaygoo kale bimacnaa wax abuurkayga shabaha inuu sameeyo ama sawiro ka doonaaya marka dahaba bimacnaa qasada ayaa loo jeeda halkanna waa noocaas fahada hada aladii dahaba yatatabacu cawraati innaasi huwa waaqicun fii cawra laftiisaa cawro ku jira cawru taalacanaya walwaajibu liman sadra minhu maa yuntaqadu calayhi an yudaafica alinsaanu can akhiihi ida samica man yantaqidu waxaana waajib ku ah cidduu ka soo fulo waxa lagu dhaliilaa ama lagu naqdiyaa inuu shakhsigu daafaco walaalkii marka uu ka maqlo cid markaa dhaliilays yacni waxa weeye ixtimaal marka waxa weeye cudurdaar markaysa marka uu raadiyo wa yaquula lacalahu ishtabaha calayhi alamru lacalla lahu ta'wiilan yacni uu yidhaahdo waxaa laga yaabaa in marka wax isaga ekaadeen ama masaladu marka waxa weeyaan ay ka qarsoontay ama wax la mida ama inuu ta'wiil leeyahay amiinno cudri inuu jiro ama sidaa inaan u jeedin iyo wax la mida laa siyamaa man curifa bisidqi walikhlaasi wa xubbi nashri cilmi waxaa iyagu kasii xag jiraa ciddii lagu ogaaday yacni markaa runsheeg iyo markaa waxa weeye ikhlaas iyo daacadnimo iyo inuu jecel yahay cilmiga faafintiisa cilmiga sharciga inuu faafiyo jecel yahay calaa kulli xaal dadka waxaa loo qaybinaya laba nooc nooca daahirka arrinkoodu salaamo yahay oo inay sunnada iyo marka waxa weye xaqa doonayaan oo raadinayaan ay ka muuqato walow ashyaabaha ka qaldamaanin ciddii caynkaasee daahirkoodu salaamo iyo wanaag ka muuqdo weeyaan cidda markaa hadalkanoo kale ku rumoobaya ama ciddii marka waxa weeye iyagu markaa hawaraacnimadu ay ka muuqato ama bidcada iyo dalaalaadka inay daafacayaan ay ka muuqato yacani lama daafacaayo walaa karaama yani wax karaamaana male yani tan waxa weeye waxa kala duwan ee daahirkoodu salaamo tahay iyo cid markaa daahirkooda aanay salaamo ahayn iyo cid daahirkoodu salaamo tahay iyo inay sunnada raacayaan oo xaqa markaa doonayaan oo xaqa raadinayaan oo xaqa u gargaarayaan ciddii daahirka arrinkoodu sidaa yahay tatabuc in lagu sameeyo ma aha laakiin ciddii markaa dalaalaadka iyo baadida markaa inay nashrinayaan ay caddahay oo waxa weeye marka hawaraacnimada iyo bidcada inuu daafacayo ay iska caddahay ka noocaasa marka lama daafacayo ka noocaasa lama daafacayo hadalkanna kuma rumoobaayo hadalkana kuma rumoobaayo intay ku saabsan tahay ee cudurdaarka cidda loo raadinayaa waa cid markaa sunnadii yacni ku sugnayd laakiin laga yaabo ashyaada qaarkood oo lagu naqdinayo oo marka waxa weeye akhtaai ay ka soo baxeen wax cinaad oo ka muuqdayna aanu jirin ta noocaasoo kalea wejiyada noocaasa loo raadinaya lacalla lahu ta'wiilan iyo ashyaada la midka yani fawaa'id fara badan buu sheekh ku sheegayaa xagga shuruuxda marka sharaxa in la daalacdo ayaa markaa muhim ah alfaslu araabic adabu zamaala fasalka afraad wuxuu ku saabsan yahay saaxiibnimadu aadaabtay leedahay azamaala waa masdarkii azamiil laga keenay azamiil waxaa laga soo qaatay min azamaala waa saaxiibnimadii saddex iyo labaatan yacni markaa waxaweye bandiga ah wuxuu yidhi ixdar qariina suu ka digtoonow saaxiibka xun kamaa anna alcirqa dassaasun sida ciriqu ama hidduhu u yahay mid qofka aad u soo dhex gelaya fa inna adaba suu'i dassaas aadaabta xumina aad bay ruuxa u soo dhex gelaysaa oo dhaqankiisa markaa ay u soo dhex gelaysaa idi idabiicatu naqaala waayo dabiicaddu waxay tahay mid raris badan waa mid raris badan weeyaano qof marka akhlaaqda iyo dhaqanka ku sugani qofka kale waa u tallaabaya wuu qaadsiinaya waatibaacu saraaqa dabeecaduhuna waa mid xadis badan yacnii qofka dhaqankiisii ayuu qofka kalena ka xadayaa oo ka qaadanayaa marka waxa weeye ruuxii ay saaxiibaan waxaa laga yaabaa mid waliba ka kale dhaqankiisa inuu ku saameeyo ka kale ama wax ka mida ka qaato waannaasu ka asraabi alqada majbuuluuna calaa tashabbuhi bacdihim bibacd dadku waxay ka dhigan yihiin ka asraabi alqada kooxihii shimbiraha ahaa oo kaley ka dhigan yihiin alqada waa nooc markaa shimbiraha ka mida waxay ugu yidhaahdeen dadka qaarkood yacni markay sawirkeeda arkeen eh, kolley anigu ma aqaan laakiin waxay igu yidhaahdeen waxaa la yidhaahdaa eh, goroya dhaadhaa baa la yidhahdaa xaggan marka waxa waqooyigeena u badan tahay jamaacaad fara badanna waa isu raacdaa kooxo badan marka waxawe siday kutubta ku sheegayaan waa saas waa inay marka waxaweye kooxa aad u fara badan isku raacdo aana midh iyo laba iyo saddex toonna aynay ahayn ay marka waxaweye aadna u duusho ka asraabi alqata shimbirta qata la yidhaahdo kooxaheediioo kale ayay dadku ka dhigan yihiin majbuuluuna cala tashabuhi bacdihim bibacd waxay ku abuuran yihin oo lagu abuuro o lagu tallaalay in qaarkoodba qaarka kale ay isu ekaysiyaan shibbirahani waa isla duulaan way isla degaan way israacaan saas aawadeed yacni tashabbuha saasaa laga shabbahaya inay isku dayanayaan dadkuna saasoo kale ay isugu daydaan faxdar mucaasharata man kaana kadalik ka digtoonow mucaasharata man kii dhaqankiisa kaana kadaalika saasoo kale ahaaday ka digtoono oo bimacnaa yani ay tahay aadaabtiisu inay xun tahay ama akhlaaqdiisu fa innahu alcatab maxaa yeelay halaag weeye halaag weeyaan inaad kaa la macaashirtaay oo bimacnaa aad la dhaqantaa waxay noqonaysaa nooc halaaga ah. yacni wuxuu kuu sababayaa waxaad ku halaagsanto waddafcu ashalu min alrafci shayga marka hore in layska ilaaliyo o layska daafaco oo layska riixo si aanu kuugu iman ashalu waxay ka fududdahay min alrafci markuu kugu dhaco inaad iska qaaddo sababtii dabiicadda xun iyo dhaqanka xun iyo aadaabta xuni kuugu iman lahayd marka hore inaad riixdood baajiso waxay ka fiican tahay marka dabeecaddii xumayd markaa kugu timaado iyo aadaabtii xumayd oo lagu saameeyo inaad tidhaahdo iska daa oo dabeecaddan markaa iska saar yaa waa halka laga yidhaahdo marka laga hadlayo xanuunnada alwiqaayatu khayru min alcilaaj xanuunka iska ilaalintiisu waxay ka wanaagsan tahay iska dawayntiisa yacni marka waxa weeye xanuunkii dawadiisi waaba la hayaa inaad marka waxa weye tidhaahdo hadduu kugu dhaco waad iska dawayn doontaa ee aad u aaba yeeli weydo sax ma aad tidhahdo waad iska dawayn doontaa waayo marka hore inaad iska ilaalisaa waxay ka sahlantao ka fiican tahay markuu kugu dhaco inaad iska dawayso addafcu ashalu min alrafcina waa qaacida fiqhiya waa qaacido qawaacidda sharciga ka mid oo fiqhi ah marka waxa cilmigu waa isku xidhxidhan yahay cilmigu waa isku xidhxidhan yahay waqhtiyada qaarkood waxa dhacda qaacida fiqhiya in loo soo qaato mas'ale carabiya oo masale carabiya loo soo qaato oo lagu yidhaha attaabicu taabic ya oo tawaabicdii naxwaha yacni lagu yidhaahdo matbuuca kama hormari karo lianna ataabica taabic waayo shaygu hadduu taabic yahay waa inuu dabagalaa kii markaa waxa matbuuca ahaa ee inuu ka hormaraa ma suuragal ah waa qaacida fiqhiya oo lagu dabaqaayo yacni mas'ala carabiya man tacajala shayan qabla awaanihi cuqiba bixirmaanih waa qaacida fiqhiya waxaa dhici karta mas'ala carabiya in lagu soo qaato oo la yidhahdo qaacidada lagu dabaqo ya qaacidada yacni lagu dabaqo oo lagu yidhahdo masderka haddii la sifeeyo ma camal falaayo waayo sifadiibu hormarsaday mar hadduu sifadii hormarsaday laa yacmal camalkii waa laga xirmaanaya waa laga qadinaya camalkii waa laga xirmaanaya masaa'il badan baa noocaas waxaa la mida ah marka halkanoo kale loo soo qaadan karaa dar'u almafaasidi muqadamun cala jalbi almasaalix qarinu suu waxaa dhici karta bacdu lmanaafic inuu yeesho haddana waxa weye manaaficdiisa ayaan markaa ku intifaacaya inaad tidhaahdo waxaa ka fiican mafaasiddiisa inaad iska daafacdo dafcu lmafaasidi ama dar'u lmafaasidi muqadamun cala jalbi lmasaalix wa calayhi fatakhayar lizamalati waalsadaaqati man yuciinuka cala matlabik sidaa marka lagu socdo fatakhayar dooro lizamaalati saaxiibnimada waasadaaqati waa isla saaxiibnimadii man yuciinuka mid kugu caawiyo doono calaa matlabika waxaad doonaysa kugu caawiyo calaa matlabika waxaad doonaysa mid kugu caawiyo doono wa yuqaribuka kuu dhowaynayo ilaa rabbika xagga rabbigaana kuu wa yuwaafiquka kugu waafaqaya calaa shariifi garadik ujeeddadaada wanaagsan kugu waafaqaya wa maqsadika iyo qasadkaaga wanaagsan kugu waafaqaya wa khud taqsiima asadiiqi fii adaqi almacaayiin qaado taqsiima asadiiqi saaxiibka in la qaybiyo qaado fii adaqi almacaayiir miisaanada ka ugu markaa daqiiqsan ee ugu waafiqitaanka badan yacni markaa waxaa ku qaybiyo ku qaado waa miisaanka micyaar waa miisaan macaayiirna waxa weeye jamceedii waa jamciisi marka waxaa laga tilmaamaya miisaanka ugu yacni waafiqidda badan ee ugu daqiiqsan yacni ku miisaano ku eg eh. yani wuxuu tilmaamaya calaa kulli xaal in aad laysaga jiro saaxiibka xun waxaanu sheekhu ku tilmaamay sida hidduhu qofka marka waxa weeye ugu imanaayo u soo dhex dhexgelaayo dabeecaddiisii u saamaynaayo baa saaxiibka xumina u samaynaya alcirqu dasaas marka xadiisnimo waa loo soo wariyey laakiin ma sugna waa mawduuc bay yidhahaan culammadu laakiin waxa weeye waa arrin xikmo ah in hidduhu markaa qofka hidduhu jiidanayo asal ahaanna waxa weeye hidduhu inuu cid jiidanaayo xadiiskii falacalla ibnaka nasacahu cirqun waa kii tilmaamaayo ninkastuu ka warramayay xagga muuqaalka inuu ka shabaho uu ka warramayey haddana waxa weeye xagga kale dabeecadduna waa soo gelaysaa iyo dhaqamadu waa soo gelayaa taa lafteeduna waa soo gelaysa hmm. marka aadaabta xumina qofka waxa weeye saasoo kale ayay markaa u jiidanaysaa oo dabeecaddiisa u soo dhex gelaysa aadaabta xumina waxay ugu soo gudbi kartaa waxay tahay saaxiibada ya haatay soomaalidu yidhahan waxaan caana iyo nabad ahayn waa la kala qaadaa bimacanaa dabaa'icda yacni dadku waa isku saameeyaan dadkuna waxa weeye waa isshabbahaan oo had iyo jeer waxa weeye inay isu yacni markaa ismatalaan oo markaa qofba qofka kale tashabuh ku sameeyo qofkuu la dhaco inuu isu ekaysiiyo waa dhacdaa waa arrin marka waxa waaqica oo jira adiladu marka waxay sheegaysaa saaxiibo wanaagsan marka in la yeesho masalu aljaliisi asaalix waljaliisi asuu ka xaamil miski wanaafikhi ilkiir sida nabigu sheegay sala allahu aleyh wasalam saaxiibka xun ee lala fadhiista iyo saaxiibka wanaagsan ee lala fadhiistaa qofka wanaagsan ee lala fadhiisto iyo qofka xun ee lala fadhiistaa waxay ka kala dhigan yihiin ka xaamili miski wa naafiq sidii kii miskiga sidee xambaarsanaa iyo kii markaa buufimada dabka buufinayo kale midna waad ku intifaacaysaa midna waad ku dhibaatoonaysaa mid dhib baa kaa soo gaadhaysaa midna dheef iyo nafci baa kaa soo gaadhaya macnaha laga tilmaamayaa saas yada wey waxaana laynoo sheegay saaxiibka xun aakhire in laga shallaayo yaa weylataa laytanii lam attakhid fulaanan khaliila laqad adallanii عن aldikri bacda id jaa'anii wa kaana ashaytaanu lilinsaani khaduula yacnii wuxuu isku cilkaambiyayaa saaxiibkaa xun maxaa ku wata ula saaxiibay saasuu isku cilkaambiyaya uu leeyahay maanan hebel ka yeelan lahayn saaxiib maxaa igu watay ya yani maan iska daayo ninkaa saaxiibnimadiis yani xumaan buu ii jiiday buu leeyahy xumaan yaa weylataa laytanii lam wakhti aan tamani waxba u tarayn ayuu saa tamaniyey kii ka badbaaday saaxiibka xunus sharkiisa ka badbaadayna aakhiro ilaahay buu ku mahadinay walowlaa nicmatu rabbii la kuntu min almuxdariin yacnii nicmada ilaahay haddaynay jiri lahayn waxaan ka mid noqon lahaa maanta kuwa cadaabka lagu xaadiray aan ka mid noqon lahaa wuxuu tilmaamayaa inay isku dhowaadeen nooc marka waxa suxba iyo ay jirtay suxbadaas waxaa laga yaabaa camal ama wax la mida ama shaqo inay isugu yimaadeen maa saaxiibnimo u doortay ma aha waxaa jirta suxba idiraariya waxaa dhici karta marka waxawayan camal iyo shaqo nin gaala iyo nin muslima labadaba dee in markaa camal adduunye ay isugu yimaadaan iyagoo shaqo taga ya marka shaqadii markay ku kulmaan waxaa laga yaabaa hadalla inay dhex maraan saasoo kale ama waxaa dhici karta safar inay wada galaan yacani waxa weeye waxyaalahan lagu safro ayay markaa wada raaceen ya yacni marka waxa markii ay wada raaceen ayaa markaa hadal dhex maray marka nooc suxba ah oo aan ikhtiyaari ahayn baa markaa jirtay haddana waxa weeye eh, waxaa laga tilmaamayaa inuu markaa tilmaamayo eh, inuu ninkaasi ku dhowaaday inuu halaago ya inkidta la turdiin buu ku odhanaya xataa markuu la hadlayo waxaad ku dhowaatay inaad ihalaagto bimacnaa halaag ii sababto haddaan waxaaga ka aqbali lahaa dee anna waxa weeye halkaas ayaan markaa maanta eh, waxa ku sugantao kale ku sugnaan lahaa marka saaxiibka xun aad iyo aad in laysaga jiro almaru calaa diini khaliilii falyandur axadukum man yukhaalilu shaksigu wuxuu ku sugan yahay diinka saaxiibkiibuu ku sugan yahay ha eego midkiin cidduu la saaxiibaya ha eego marka waa inuu doortaa saaxiib ku caawinaya waxa wanaagsan iyo khayrka iyo wanaagga ku caawinaya xumaantana ka reebaya laakiin mid xumaantii u saabaya waa inaanu noqon saaxiibkiisu saaxiibkiisu waa inuu noqon saaxiibku dooranaya mid xumaantii u sababaya waa inuu noqon cirqiguna waa hiddaha hiddaha wey qolyaha dhakhaatiirtu waxay yidhaahdaan qofka hiddihiisu ilaa marka waxa weeye toban markaa oday baa hidduhu marka waxa qofka soo jiidan karaa ya dariiq waloo la raacaba ilaa toban buu socon karaa xagga aabbaha xagga hooyada xagga ayeeyooyinka kala duwane markaysaa meel walba ilaa ayeeyin ba ka imanaya ya marka waxaa laga yaabaa boqol wax ka badan inuu hidaysanayo oo hiddi ka soo dhex baxay ayaa dhici karta marka wuxuu yidhi waxaad qaadataa qaybinta sadiiqa la qaybinaayo saaxiibka fii adaqi almacaayir waxaad ku qaadataa sidan kow sadiiqu manfaca iyo sadiiqu ladda iyo sadiiqu fadiila waa saddex qaybood mid waa saaxiib dan daraaddeed loo saaxiib oo saaxiib danaysi ah oo bimacnaa dan daraaddeed baa saaxiibnimadaasi ku dhisan tahay waa sadaaqa limanfaca noocna wuxuu yahay sadiiqu ladda waa saaxiibnimo macaansi ahoo yacni waxa weeye sheekadiisa iyo la fadhigiisa ayuunbaa la weheshadaa warkiisa markaa in la weheshanaayo iyo markaa la jooga lala joogaayo in la weheshanayo la macaansanayo ayuunbaa loo saaxiibay nafci iyo darar yacni markaa ku sugani markaa ma jiro daat ahaantiis wakhtiga markaa uu baabiinay mooyaane nooca saddexaad waa sadiiqu fadiila yacni waa saaxiib fadiilo daraaddeed marka waxa weeye ay ku saaxiibeen waa sadiiqun lilfadiila waxa wanaagsan waa saaxiib kuu jiidaya waxa xunna kaa reebiya wanaaggii buu ku amrayaa waxbuu ku tusaalaynayaa waxbuu kuu faa'iidaynayaa cilmibuu ku barayaa waxbuu kuu sheegayaa xumaan buu kaa reebayaa ya wuxuu kugu boorinayaa khayraadkiiyo wanaagga waa faalawaalaani munqaticaani biinqitaaci muujibihimaa labada hore waa go'ayaan waxay ku go'ayaan biinqitaaci muujibihimaa waxa sababay go'itaanka go'aan ayay ku go'ayaan almanfacatu fi alawali walladdatu fi ahaani labadii waa fasiray muujibku waa sababta weeye midna ladda keensatoo sabab u ahaa saaxiibnimada midna manfaca sababtay marka waxa weeye haddii sababtii keensatay la waayo oo dantu kuula saaxiibay uu kaa waayo masalan oo kale adduunyuu kaa doonayey oad u gacan furayd intuu adduunyadaa kaa helayo oo kula saaxiibaya manfacadaa intuu kugu haysto kugu qabo waa kula saaxiibaya maalintuu manfacada kaa waayo waa kaa dhaqaaqaya ya waxay ku xidhan tahay uun sababtaas ama ladda macaansi uu sheekadaada iyo la joogaaga macaansanayo ayuunbuu kula saaxiibay markaana maalintuu markaa kaa waayo uu kaa tegaya intaasay ku dhisanta intaasay ku dhisantay ka saddexaad wa ama athaalisu fatacwiilu caleyh ka saddexaad isaga ayaa la cuskanaya yacni saaxiibnimadiisa la cuskanaya wahuwa aladii baacisu sadaaqatihi tabaadulu lictiqaadi fii rusukhi alfadaa'ili ladaa kulli minhuma waa kii waxa markaa saaxiibnimadiisa sababayay ay tahay in ictiqaadka la oo la ysku dhaafsanayo fii rusuukhi alfadaa'il waxyaalaha fadiilooyinkaa ah in la sugo waxyaalaha wanaagsan ee fadliga leh in la sugo ladaa kulli minhumaa mid kastaba mid kastaba oo labadooda ka midaba agtooda oo mid waliba ka kale wanaagga ayuu ku boorinayaa xumaantu ka reebayaa waa waaninayaa macruufku amraya xumaantu ka reebayaa khayrku u jiidaya khayrku ku boorinaya kii saddexaadoo markaa xumaanta lagu saaxiibaayey isagu waaba ka reebay waayo marka horeba waa in laga dheeraadaa horu kugu soo diiday oo sadiiqu marka madar la mid ah oo diin ahaan qofka u dhibayaba isaga waa la reebay kan sadiiqu ladda ah dhibna male daat ahaantiis manfacana male wuxuu iska jecel yahay wakhti badan inuu iskala kaa joogo iskala kaa sheekaysto khayraa kala kororsanaysaana ma jirto marka wakhti lumis baa ku jiraa wakhtigii baa markaa ku baaba'aya la jooga lala joogaayo ayaa wakhtigii ku baaba'ay sheikhu wuxuu ka odhanayaa sharxa ibnu fa kam min insaanin jaa'irin qaasidin yusira lahu saaxibun yadulluhu cala alkhayr kii xumaa haddii khayrka loo jiidaayo oo laga rajo qabo waa la isku dayayaa haddii laakiin laga quusto faraha laga qaadaya waa laga dheeraanaya marka fara badanaa buu ihi insaan marka waxaa weeye fara badanaa qof dariiqa marka xaqaa ka weecday oo markii hore lunsanaa ama faasiq ahaa oo loo sahlay saaxiib khayrka tusiya dabeedna wanaagsanaaday wa calaa hada naquulu ida kaana fii musaaxabati alfaasiqi sababun lihidaayatihi falaa ba'sa an tasxabahu wa tadcuuhu ilaa beytik wa taatiya ilaa beyti sidaa marka lagu socdo waxaan leenahay buuri hadday ku sugan tahay ruuxa faasiqa ah saaxiibnimada lala saaxiibayo inay sabab u tahay hidaayadiisa iyo hanuunkiisa oo taa laga rajo qabo dhibi kuma sugna inaad la saaxiibto gurigaagana ugu yeedho isagana gurigiisa ugu tagto wa takhruja macahu litamashi iyo inaad la socoto ood raacdo bisharti an laa yaqdaxa dalika fii cadaalatika cinda annaas laakiin waxaa lagu xidhayaa u sharti ah waa intaasi cadaaladaada aynay waxyeelaynin dadka agtooda oo haddii dadkii markaa kugu jarxinayaan oo kugu markaa yacni markaa kugu naqdinayaan oo caddaaladdaadii ku dhaawacayaan leey kaasi ma wanaagsanaba hebel buu lahebel baaba la eh, socdaybe xaalka noocaasa ha raaci laakiin sida kale aad u awoodi karto yacni ugula dadaal khayrka wa sadiiqu alfadiilati hada cumlatun sacbatun yacizu alxusuulu calayha ama yacazu alxusuulu calayha saaxiibnimada marka waxaa fadiila yacni ruuxii loola saaxiibayo waa sadiiqun lilfadiila ama fi lfadiila haddii la idaafadu bimacnaa fii yacni waxyaalaha fadiilada gudaheeda lagula saaxiibaya waxyaalaha wanaagyaalka baa lagula saaxiibaya lifadiilana waa aqbali kartaa laakiin sida fiida fiican wa sadiiqu lfadiilati waxa wanaagsan ee fadiilada ah gudaheeda saaxiibnimada lagula saaxiibayaana hada cumlatun sacba waxa weeye waa cumlada waxaa loo isticmaalaa lacagtaa loo isticmaalaa waa lacag yacni adag weeye oo yacazu alxusuulu calayha caza yacizu iyo caza yacazu labadaba waa la yidhahdaa baan filaya waxa weeye ay yar tahay oo naadir tahay sida loo helaa ay naadir tahay oo yar tahay sida loo helaa caza icazu waa shaygu hadduu qaliil noqdo naadir noqdo caza yacizuna waa leedahay oo isla macnahaasa oo waxa weeye shayga markaa casiiska ah bimacnaa shaygaas waa casiis waa naadirun waa shay qaliilun naadir ah oo yanduru wujuudu ama yaqilu wujuudu sida loo hela ay ay marka waxa weeye yar tahay marka saaxiib wanaagsan sida loo helaa wuxuu leeyahay oo khayr kuu faa'iideynaya oo khayr lagu saaxiibayo waa markaa adag yahay sida loo helaa waa naadir waata odhanaayo saxaabada qaarkood ay yidhaahdeen cabdullahi bnu cabbaas waxay noqotay dadku waxay markaa hadda ku saaxiibaan adduunyo daraaddeed bay noqotay qaalibkeed wakhtigiisibuu saalayi yacni alxubbu fillaah inay tahay waxa weeye waxay noqotay mid qaliiloo yar wa min nafiisi kalaami hishaam ibni cabdilmalik almutawafa sanata hamsin wa cishriin bacda almia hishaam ibni cabdilmalik hadalkiisii qaaliga ahaa waxaa ka mid ahaa oo dhintay boqol iyo labaatan iyo shan markii hijrigu ahaa qowluhu hadalkiisuu yidhi maa baqiya min ladaati dunya shayun ila ahun arfacu mu'unata ataxafudi baynii wa baynah ma hadhin min ladaati dunya macmacaanka adduunyada kama hadhin shayun waxba kama hadhin ilaa akhun walaal mooyaane walaalkaasu arfacu mu'uunata taxafudi aan markaa kor yeelaayo qaadayo is-ilaalinta dhibteedii aan markaa qaadayo daaha aan faydayo baynii wa baynahu aniga iyo isaga dhexdiisa yacni waxaa jira saaxiibada qaarkood oo qofka la saaxiibaaya oo intay la saaxiibaan ayaa waxaa laga yaabaa dee inuu asraartiisa ka gudbinayo ama waxaa laga yaabaa marka ay xoogaa kala dhiyaro dheeraadaan inuu laga yaabo inuu wax ka sheeg sheego saasaa igala kulantay saaya saasuu yidhi saaya saasuu yidhi yacni marka waxa weeye kaannahu marka jaasuus la joogo inuu ahaa yacni basaas la joogoo kale inuu ahaa ayaad markaa waxaa moodaa marka ka waxa weeye ruuxa aanu iska ilaalinayn oo aanu markaa waxaweye xaggiisa ma'man uu kaga sugan yahay yacni kaasaa markaa waxa weeye unbaa hadhay buu leeyey ilaa akhun arfacu mu'unata ataxafudi bayni wa bayni yacni saas ayaa laga tilmaamay marka wuxuu tilmaamayaa saaxiibkaasi inuu markaa yahay shay e, qaaliya inuu yahay oo waxyaalaha adduunyada la macaansado waxyaalaha markaa ugu fiicanee hadda baaqiga aynu ka mid yahay wa min latiifi maa yufiidu qowlu bacdihim alcuzlatu min gayri cayni alcilmi zillatun wa min gayri zaayi zuhdi cillatun wa min latiifi maa waxyaalaha markaa waxaa kii waxiisa latiifka ah ee bimacnaa wanaagsan waxaa ka mid a yufiidu wax faa'iidaynaya mid wax faa'iidaynaya hadal wax faa'iidaynaya kiisa wanaagsan waxaa ka mid a hadalka qaarkood ay yidhaahdeen qowlu bacdihim alcuzlatu min gayri cayni alcilmi zalla cuslada dadka laga fogaado bimacnaa cusladu waxa weeye waa in dadkii laga laga dheeraado oo in la dhex galo la iska ilaaliyo fogaanshaha dadka laga fogaanayo laga dheeraanayo ayaa cuslo la yidhahdaa idinkamu yuqayad bu idin qora waa garti aniga nin nuskhadan waa tii mu'asasada sheikho yufiidu buu qoray ibnu cuthaymiin qudhiisa waxaa lagu dul akrinaya yuqayadu daa sawdka marka lagu akrinaya sheikhuna qaban maayo haddii sidaasi ay sax noqotona waxay noqonaysaa wa min latiifi maa yuqayadu hadallada la qoro waxyaalaha kiisa wanaagsan waxaa ka mid a ah. yacani yuqayad bimacnaa yuktab ibnu cuthaymiin waa lagu dul akhrinayey laakiin nuskhada maadaama insaan ku arkay waxba markaa maan ictimaadin sheikhuna ma qaban yani sawtigiisa markaa internetka ku jira wa min latiifi maa yuqayadu hadal la qoro kiisa wanaagsan waxaa ka mid a qowlu bacdihim hadalka qaarkood ay yidhaahdeen alcuslatu min ghayri cayni ilcilmi cuslada markaa dadka laga dheeraado laga fogaadaa dadka oo qofkii noqdo qof marka keligii yacni markaa gaar iska noqonaya oo aan dadka dhex gelayn cidina aynay u tegayn isaguna cid markaa aan u tegayn dadkii xidhiirkii u dhexeeyey wuu jarayaa oo gaarkiisu noqonaya waa cuslo min gayri cayni ilcilmi caynka cilmi la'aantii haddii marka cuslo lala yimaado zallatun simbirirxa weeye wa min gayri zaayi zuhdi za'da marka waxa weeye zuhdi la'aanteed haddii waxa weeye cuslo lala yimaadona cillatun weeye alcusla haddii marka laga saaro caynka inta kale soo hadhay waxay noqonaysaa zalla cusla caynka ka reeb inta soo hadhay waxay noqonaysaa zalla macna ahaanna wuxuu ku tooganayaa hadduu qofku incisaal sameeyo dadkii ka fogaado ka dheeraado biduuni cilmin dee wuxuu noqonayaa marka inuu simbirrixdo oo dee wuxuu ku camal falayaa sharci cilmigii hagayey dee lama hayee dadkii sixi lahaana waa kan ka fogaadaye wuxuu noqonayaa dalaalaad iyo baadi inuu iskaga camal falo ya marka cilmi la'aan cuslo lalama yimaado wa ilaa qofku markaa dalaalaad buu geli karaa wa min gayri zaayi zuhdi wuxuu tilmaamayaa alcusla za'da ka saar za'da markaad xadafto maxaa soo hadhay cilla caynkii godnaa un hoos dhig waxay noqotay cilla waa uun cibaara adabiya wuxuuna ku tooganayaa haddii zuhdi la'aanteed qofku markaa uu cuslo la yimaadana waxa weeye markaana wuxuu noqonayaa yacni ruux markaa aafaysan buu noqonayaa yani marka waxa weye cusladii waxay u baahan tahay cilmi iyo zuhdi labadaba u baahan tahay haddii cusla lala imanayo oo dadkii laga dheeraanayo oo dadka aan la dhex gelayn oo waxba aan la isku darsanayn laabudda min cilmin wa min zuhdin wa ilaa fayadib waxaa lagama maarmaana inuu cilmi iyo zuhdiba markaa leeyahay waa lagama maarmaan waa lagama maarmaan macnaha uu tilmaamayaa saas iyadaa weye saas weye cusiladana marka hore waxaa ka fiican khuldada dadka la dhex galo dhexgalka dadka la dhex galo ayaa ka fiican almu'minu aladii yukhaalitu annaasa wa yasbiru calaa adaahum yacni muuminka markaa dadka dhex gelaya oo dhibtooda ku sabraya yacni khayrun min aladii laa yukhaalitu annaasa walaa yasbiru calaa adaahum waa ka fiican yahay muminka dadka aan dhex gelaynin dhibtoodana aan ku sabrayn xadiis baa saa lagu soo wariyey macnaha tilmaamaya cuslada wakhtiyada qaarkood baa dee markaa adiladu tilmaantay oo fii waqti alfitan oo kale in cuslo lala yimaado ta noocaasoo kale waa la sheegay axaadiista qaarkoodna waa u soo qaateen culammadu oo waxa weeye alcuslatu cinda alfitan in cuslo la yimaado wakhtiga fitanka kutub kutubalxadiisna qaarkood waaba baabaysteen baab noocaas oo kale ah wakhtiga fitanka ee muslimiintu ay islaynayaan in cuslo lala yimaado waata axaadiista ay ku soo aroortay dadka fadliga badan marka laga waramaayo yacni qof muumina oo markaa waxaway buurta ariga iskaga raacanaya oo yafiru bidiinih yacni diinkiisii la cararayo oo doonaya inuu la badbaado yacni fadli baa nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam marka alcusla cinda alfitan waa shay marka waxa maxmuud ah si aanu fitankaa dadka marka aan ugu dhicin ama ha ku incisaalo inuu gurigiisa laazimo sida axaadiista qaar ku soo aroortay kunuu axlaasa buyuutikum iyo ilzam baytak gurigaaga laazim iyo kunu axlaasa buyuutikum ama markaa ku incisaalo inuu buuraha iyo meelahaas marka waxawe adhi iskaga raacdo yacni saasoo kale laakiin awqaaddii kale aan caynkaas ahayn in waxaweye dadka la dhex galo oo dhibtooda lagu sabro oo wanaagga wixii loo jiidi karayo loo jiido kaasaa afdaloo markaa fiican kaas ayaa fiican alfasl alkhamis aadaabu altaalibi fii xayaatihi alcilmiy fasalka shanaad wuxuu ku saabsan yahay ruuxa taalibka cilmiga doonaya aadaabtiisa noloshiisa cilmiga gudaheeda aadaabtu kula imanayo xaalay aadaabtiisaasi tahay fii xayaatihi alcilmiya noloshiisa cilmiga gudihiisa noloshiisa cilmiga gudihiisa xaalay aadaabtiisu ku sugan tahay afar iyo labaatan qodobka ah waa kibaru lhimmati fi lcilmi himmad weyn iyo niyad weyn inuu la yimaado cilmiga oo maqaam sare inuu ka gaadho u higsanayo oo han sare leeyahay han sare waa inuu leeyahay min sajaaya alislaami altaxalli bikibari alhimma yacni marka dabeecadaha islaamka iyo dhaqamada islaamka waxaa ka mida altaxalli bikibari alhimma in la ysku qurxiyo himad sare iyo han sare qofku inuu yeesho markasu saalibi waalmuujabi fii shaksik yacnii himmadaas markaa koraysaa huwa markasu saalibi waxa weeye markasu saalibi waalmuujabi fii shaksik yacni waxa wanaagga iyo xumaantaba saabaya weeye oo inaad la timaaddo wanaagyadii bay kuu saabayso inaad markaa la iman weydaana oo markaa wax cagsigiisa oo lidkeeda aad la timaadaana waxay kuu saabaysaa waxa weeye waxyaalaha markaa xun bay ku sabaysa waa asalbiyaat iyo iijaabiyaat halka laga yidhaahdo asaalib yacni waxa weeye salbigu waa nafyiga wixii wanaagsanaa qofku inuu ka madhnaado yacni waxa weeye wuxuu noqonayaa saalibkaasoo kale waa salbiyaadkii muujabkuna waa wixii wanaagsanaa inay ku sugan yihiin marka salbi iyo iijaab waxay marka hore kale yihiin waa nafyi iyo isbaat waa diidmo iyo sugis yani waxa weeye saas weeye ama naaqis iyo zaa'id oo kale bay ka kala dhigan yihin marka waxaa laga tilmaamayaa shakhsiyaddaada waxa markaa xumaanta kuu jiidaya ee nuqsaanta ah ee kamaalkii kaa madhnaanaya ee kamaalkii lagaa waayayo ama kamaalkii lagaa helayo oo muujabkii ah yacni waxaa u markaza waxaa u markaa waxa weeye xudun ah oo meeshay markaa ka soo fulaysay deganta ay tahay himadaadu inay sarrayso iyo hankaagu inuu sarreeyo iyo inuu hooseeyo aan waxaa laga tilmaamayaa darajaadkii kamaalka inuu haweysanaayo kamaalkana loogama jeedo adduunyada inuu ku korreeyo inuu muraadku yahay laga tilmaami maayo waayo adduunyadu gebigeedu waa iska yarta ya inuu aakhiro darajaadkii kamaalka markaa uu gaadho inuu jannaad ka galo inuu maqaam sare ka galo inuu waxaweeye markaa camal wanaagsan oo fiican la yimaado inuu waxaweeye cilmigii ku horeeyo liajli illaah oo waxaweye shareecadii marka waxa inuu nooleeyo liajli illahna ay ka tahay ee arkay maqlay aynay ahayn yacni hanka sare taasuu noqonaya xagga cilmiga xagga cibaadada xagga camalka falyatanaafas ilmutanaafisuun ya saabiquu ilaa maqfirati min rabbikum wasaaricuu yacni waxaweye musaaracada iyo musaabaqada iyo degdegaas khayraadka loo degdegayo loo dheeraynayo ee loo tartamayo kaalin sarraysa inuu ka galo ayaa laga tilmaamaya liajli illaah waa markasu saalibi waalmuujabi fii shaksik waa meesha yacni kamaalku inuu kaa madhnaado iyo inuu kugu sugnaado meesha xudunta u ah yacni adiga shakhsigaa gudihiisa waxay tahay himmaddaas inay korraysa inayna korayn alraqiibu calaa jawaarixik ilaalinaysana xubnahaaga iyo jidhkaaga ilaalinaysa oo waxay ka ilaalinaysaa xumaantii ayay ka ilaalinaysa kibaru lhimmati yajlibu laka biidni illaahi khayran ghayra majduud himmadda sare ama macnahanka sare qofka wuxuu u soo jiidayaa ilaahay iidankiisa xaaluu ku dheehan yahay iyo oggolaanshaha ilaahay xaaluu ku dheehan yahay khayran khayr buu kuu soo jiidaya khayrkaasoo ghayra majduud yacnii mid markaa la goynayo aan ahayn waa khayr daa'imaya kuu sababaysa mar walba han sare inaad leedahay yacnii in yar markaad hesho oo cilmigii wax yar ka barato cibaadadii qadar yar la timaado intaa haddaad iskaga qanacdo ya waanad hawaysanba markaysagaa meel sare ka sii badi ka kordhi ka kordhi ka kordhiba aanad odhan dee waxa weeye markaa darajaadkii kamaalka aad uma fananaysa laakiin mar kasta inaad han sare leedahay waxay ka qayb qaadanaysaa inaad higsanayso derajo sare inaad niyeysanayso meel sare inaad gaadho xataa niyadaasi waxay qofka ka anfacaysaa wax aanu gaadhin in lagu abaalmariyo niyatulmu'mini khayrun min camali qofka muuminkaa niyadiisu waa ka wanaagsan tahay camalkiisa ya saas aawadeed wax aanu samayn buu sawaabkeeda heli karaa muxuu ka heli karaa niyada uu niyeysan yahay ee u go'aansanayo innaga wakhtiyada qaarkood sheegnay qisadii inankii dalabulcilmiga bilaabay oo isagoo ibtidaa'igii ah oo dalabu cilmigii bilow ku ah geeridii u timi oo dhintay oo markuu dhintay ardaydii mid ka midi ku riyooday isagoo culammada lala soo saaray sheikhii baa loo sheegay markaasaa la yidhi inankii berigii dhawaad inoo yimi ee waxa yar inala joogay inta yar inala joogay cilmiga dhiganayay ee dabeedna dhintay waxaan ku riyooday safka culammada isagoo ku jira aakhira in la soo saaray yaa hadda jamacii culammadu ku jiraa kaannahu inuu caalim yahay wuu la yaabay kii ku riyooday sheikhii wuxuu ku yidhi la yaab ma leh waxaa laga yaabaa inankani inay markaa niyad dhaboo saadiqa ay ka ahayd inuu noqdo caalim billaah wa biamri illaah liajli illah inuu caalim u noqdo inuu doonaayo sidaa raadinayo ikhlaasna ka ahayd deedna niyadiisii lagu abaalmariyey waatuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam wa innamaa likulli imri'in maa nawaa shaksi walba waxa u sugnaaday wuxuu niyeeyo hadduu niyeeyey inuu caalim noqdo liajli illaah niyadiisaa loo qaadaya laguna abaalmarinaya shareecadana shawaahid bay dee ku leedahay maxaa ka mid a shawaahidda maxaa ka mid a waxyaalo kale oo marka shawaahid u ah ya ha waka baaraka allah fiikum ina bilmadiinati la rijaala maa qatactum waadiyan walaa sirtum masiiran ila kaanuu macakum iyo ilaa sharakuukum fi lajri adda ma aragta ajarkii ba idinla wadaagayaa man sa'la allaha shahaadata bisidqin ballagahu allahu manaazila ashuhadaa wa in maata calaa firaashi ya ka ilaahay si dhaba ah uga barya inuu shahiid noqdo derajada shuhadadaa ilaahay gaadhsiiyaa gogashiisaba ha ku dhintee derajadii shuhadadu ilaahay gaadhsiinaya haddamaarka kii waxa weeye cilmiga yaqaanay ee cilmigii markaa dadka barayey iyo kii tamaniyayay ajarkii waxaa laga dhigay isku mid kii waxa weeye xoolaha ilaahay siiye deeqsiga ku ahaa ee ilaahay dartii u bixinayey iyo kii waxa weeye niyaysna hadduu xoolo helo inuu saasoo kale u bixiyo saa tamaniyaayey isagana ajarkiisa waxaa laga yeelaa kaasoo kale kullu dalika axaadiista ayaa tilmaantay marka kibarulhimmati yajlibu laka biidni illaahi khayran hayra majduud khayr aan go'aynin ayuu kuu soo jiidaya hankaas sare qofkuu leeyihi culuwulhimma iyo kibarulhimma culamadu waa ka cabiraa mid walba kutubay ka qoraan ahlucilmigu ya ahlucilmiga qaarkood musanafaad bay ka alifeen litarqaa ilaa darajaati alkamaal si aad u korto derajooyinkii dhammaystiranka aad u korto oo fayajriya fii curuuqika damu shahaama oo markaa u dhex socdo fii curuuqika xididadaada u dhex socdo damu shahaamati yacnii ragannimada iyo geesinimada dhiiggiisii markaa uu dhex socdo iyo warakdu fii maydaani alcilmi haddii war rakdi la yidhaahdo shahamada lagu cadfaya waxay noqonaysaa wadamu rakdi iyo marka waxa weeye orodka dhiiggiisa aad ku ordayso fii maydaani alcilmi waalcamal yacni waxa weeye meeshii bannaankii markaa cilmiga iyo camalka maydaanku meesha markaa ama la ordo oo kale ayuu yahay meeshana orod markuu sheegay maydaankii lagu ordayeyna waa tilmaamaya laakiin wuxuu ku qayday inuu u idaafeeyey cilmi iyo camal hmm. haddii markaa dam lagu cadfana waxay noqonaysaa sida horea kolley mutabaadiri eh waxaa kaleoo xididada dhex soconaya guclayn baa soconaysa yacni markaa jidhkaaga xulaysa fii maydaanilcilmi waalcamal aad ku orodo laakiin alwajhu alawal ayaa mutabaadirah warakdi in la yidhaahdo oo wadamu rakdi la yidhaahdo sida damu shahaamati wey falaa yaraaka annaasu waaqifan ila cala abwaabi alfadaa'il dadku ku arki maayaan mooyaane adigoo taagan albaabadii waxyaalaha fadliga leh albaabkeedii adoo taagan mooyaane oo albaabadaa garaacaya mooyaane xaal kale ku arki maayaan falaa yaraaka annaasu dadku ku arki maayaan waaqifan xaalaad taagan tahay ila cala abwaabi alfadaa'il ama falaa yaraaka kugu ogaan maayaan annaasu dadku waaqifan inaad tahay mid taagan kugu ogaan maayaan ilaa calaa abwaabi alfadaa'il markastoo fadiilo aad la timaado fadiilo kale albaabkeed baad garaacaysaa fadaa'ishii waxa weeye waa maraatibo way badan tahay mar mid albaabkeeda lagaa furo oo mid aad gasho waxaad haweysanaysaa mid kale albaabkeeda inaad tunto ya saasunbaa lagu ogaanaya walaa baasidan yadayka ilaa limuhimmaati alumuur lagumana ogaanayo mid fidinaya markaa gacmahaaga u fidinaya mooyaane umuuraha kuwooda muhimka ah mid u fidinaya inaad tahay mooyaane si kale lagu ogaan maayo yacani wakhtigaagii faa'ida la'aan ku dayici maysid ee waxaad markaa ku dadaalaysaa inaad markaa mar walba ka faa'iidaysato ayaad markaa aad iyo aada ugu dadaalaysaa taxalli biha yaslubu minka isqurxinta la ysku qurxiyo hankaa sare laysku qurxiyaa yaslubu minka wuxuu kaa siibayaa safaasifa alaamaali waalacmaal dilooyinka kuwooda hooseeye liita iyo wal acmaali camallada kuwooda liitee hooseeya ayuu markaa kaa siibaya wa yajtasu minka wuxuu markaa kaa fujinayaa shajarata dulli walhawaan yacni dulliga iyo liidashada geedkeeduu kaa fujinayaa iyo watamalluqi yacni cid markaa isjeclaysiinta aad isjeclaysiinaysa aad iska yeelyeelayso sidii mid jecel tamalluqa waxaa la yidhaahdaa cid qofku jeclayn markuu iska yeelyeelaayo sidii mid jeceloo kale iska dhigayo iska daba ridayo oo markaa iska dhaadhicinayo hmm. atamalluq yani u munaafaqaynayo masalan iyo walmudaahanati inuu markaa cid uga tanaasulayo shay markaa diinkiisi ka mida ah. waxaa kale jira almudaara iyo almudaahana almudaara waxaa la yidhaahdaa diintiisii ayuu ilaashanayaa wuxuuna ku ilaalinayaa adduunyadiisii wax ka mid a ah bimacna adduunyadiisii wax ka miduu bixinayaa si uu diinkiisa u ilaaliyo taas waxaa la yahaha mudaara baa la yidhaha oo mucaamalo wanaagsan oo waa in diinkii lagu dhowraayo eh, adduunyo marka aad ka tanaasulayso markay noqotay adduunyo iyo diin isa soo taagtay diintii baa la ilaalinayaa adduunyadii wax ka mid aad ka tanaasulaysa ama bixinaysaa si aad diinkaaga u dhowrato kaa waxaa la yahaha mudaaraat baa la yidhahda waa mucaamalo fiican waa almucaamalatu biljamiil ya maca xifdi diin dhaqan wanaagsan cid lagula dhaqmo weeye iyadoo diinkii la ilaashanayo yacni taas waxa lahy mudaara'a mudaahanaduna waa maxay yacni marka adduunyadii in la ilaashado weeye oo lagu ilaashado calaa xisaabi iddiin diinkii wax ka mida in laga tanaasulo si aan markaa cidi ugu cadhoon ayuu diintii wax ka mida uga tanaasulayaa si uu qadarkiisa iyo sharaftiisa iyo madaxtinimadiisa iyo xoolihiisa u dhowrto oo u ilaashado iyo martabadiisa iyo darajadiisa ya taas waxaa la odhanayaa mudaahano mudaahanadu waa madmuuma in diinkii wax ka mida looga tago si adduunyada loo dhowrto loo ilaashado adduunyada la dhowranaya maal ha ahaato shaga iyo markaa waxa martabo madaxtinimoa ha ahaato magac iyo maamuus dadka agtooda uu ku leeyahay ha ahaato yacni ha ahaato waxa weeye eh, ammaan dadka agtooda uu ku leeyahy kullu dalika waxay soo gelayaan adduunyadii adduunyada soo gelayaan hadduu is yidhahdo jagada waa lagu casilayaa haddaad markaa waxa saa tidhaahdo ee intaa ka tag oo diinkii wax ka mida uu ka tegaayo wuxuu ku dhacay mudaahano wa xifdu dunya calaa xisaabi diin waa shay madmuuma wadduu low tudhinu fayudhinuun mudaahanadu waa taas wey waxay jeclaysteen aadna wax inaad ka tanaasusho aad wax ka kacdo ya iyaguna ay wax ka soo kacaan meel dhexa isugu timaadaan waxaa la yihaha ansaaf alxuluul meel dhexa in laysku yimaado waar haddana in ka kacanna inaan ka kaco ya meel dhexaan isugu nimaadno khilaafkan iyo waxaanoo dhanna markaysa markaa meeshaa ka baxaan shay diinkii ka mida cidnaba inuga tanaasula maaha iyo walmudaahanati mudaahanadaasi waa diinkii wax ka midoo looga tanaasulaya cid fa kabiiru lhimmati kii hankiisu markaa koreeyaa ee weyn yahay saabituljashi waa mid naftiisa iyo qalbigiisu sugan yahay weeye aljashi mar nafta waa lagu fasiraa qalbigana waa lagu fasiraa laa turhibhu lmawaaqif ma cabsi gelinayso mawaaqiftu ma cabsi gelinayso haddii la yidhahdo waxa weeye yani masalan xukuumadda waxay waxaa soo saartay oo waxaa lama sheegi karo la yidhaahdo cid sheegi kartaa ma jirto ya ama la yidhahdo waxa weye ilaaba ilaa yani shay markaa waxa weeye xaaraana ayay markaa ay marka waxaweeye rabtaa inaad markaa samayso ma cabsi gelinayso taasi waxa weeye sharcigiibu ku dheganaanaya laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq wa faaqiduhaa jabaanun ricdiid ka markaa waayaa himmaddaa korraysa iyo hankaa sare jabaan waa fulay ricdiidun yacni marka argagax badan oo gariir badan oo tuqliqu famahu alfahaaha ay xidhayso afkiisa alfahaahatu agnaannimadu ay xidhayso yacni waxa weeye alfahatu iyo alfahaahatu waxaa loo isticmaalaa waa ciyiga waa agnaannimada ruuxu inaanu wuxuu rabo sheegi karin oo fasaaxadii bay liddi ku tahay fasaaxadii ayay liddi ku tahay walaa taqlad ha qaldamin oo fatakhlita bayna kibari alhimmati waalkibri dabeed aad isku khaladdo eh, hanka sare iyo kibirka labada inaad isku khaladdo yacani taas yayna dhicin eh, in la jasmiyana waa suuroobi kartaa sida uu inoo dabdiyeyba oo la yidhaahdo waxay ku cadfan tahay majzuumka oo fatakhliq ay falaa takhliq ha isku khaldin bayna kibari alhimmati waalkibri yacnii himmaddu marka korayntay korayso iyo hanku inuu sarreeyo iyo kibirka labada ha isku qaldin waa laba kala duwan faina inna baynahumaa min alfarqi kama bayna asamaa'i daati alrajci waalardi daati sadci waayo waxa u dhexeeya xagga farqiga labada waxa u dhexeeya sida samadii roobka u saaxiibka ahayd ee mar walba roobka ka soo da'ayey waalardi daati sadci iyo dhulkii nabaadka ay la dildillaacayso u saaxiibka ahayd arladii dildillaacaysoo dildilaaca u saaxiibka ahayd oo geedaha iyo dhirtu ka soo baxaysay sida labadaa farqi u dhexeeyay u kala dheer yihiin ayaa marka waxa hanka sare iyo kibirkuna u kala dheeryihiin yihiin kibarulhimma iyo kibri u kala fogyihin kibarulhimmati xilyatu warasati alambiyaa hanka sare inuu qofku han sare yeesho oo himmad sare iyo han sare yeeshaa xilyatu warasati alambiyaa nebiyada kuwii dhaxlay quruxdoodii weeye iyo sifadoodii xilyo sifadana waa la yidhahdaa waa sifada marka waxa weeye culammadii dhaxashay nebiyada inay han sare leeyihiin oo meel sare hiigsanayaan waalkibru daa'u lmarda bicillati aljabaabirati albu'asaa kibirkuna kuwa markaa bukaa oo naf ahaan u buka cudurkoodii weeyi waxay ku bukaan bicillati aljabaabirati albu'asaa yacni jabaabiradii yacni laynta iyo dulmiga badnayd xanuunkoodii bay ku bukaan ee albu'asaa yacni dhibaataysna yacni xagga diin ahaan bay ka dhibaataysan yihin baa laga tilmaamaya marka kibirku waa shay xun saas aawadeed buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yadkhulu ljannata man kaana fii qalbihi mihqaalu daratin min kibrin jannada ma gelaayo ka qalbigiisa ay ku sugan tahay quraanjo ila miisaanoo kibri ka qalbigiisa ku jiro janno ma gelaayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ta kale cilmigii ma gelayo ruuxii markaa kibirsanaa qalbigiisa kuma duxay mana anfacayo ya sa asrifu can aayaatiya aladiina yatakabbaruuna fi alardi bigayri alxaq yani waa laga leexinayaa cilmigu wuxuu wax ku leeyahay tawaaduca iyo isdhuldhigga iyadoo uu isdhuldhigaayo ayuu haddana wuxuu leeyahay himma caaliya oo uu hansara hawaysanaya dadka qaarkood waxaa laga yaabaa in himmaddii baktiga ay ka dhigaan oo ay is yidhaahdaan warniyow inaad ilaahay ku caabuddo waa taqaanaa kollayba caalim noqon mayside maxaad isu luraysaa maad iska daysid muxuu waayey markaa ruuxaasi wuxuu waayey kibarulhimma ama culuwulhimma himmadii sarraysuu waaye saas aawadeed buu isii kolleyba meel gaari mayse dabeed marka waxa weeye wuxuu faruhu ka qaaday hadhow bu wuxuu arkayaa dadkii ay isku leebalka ahaayeen oo iyagu tegey isaguna markaa waxaba halkiisa u fadhiyo waatii ay dhacday ibnu cabaas inaan ansaarta ka mida inuu ku yidhi culammadii saxaabadu way badan tahay ibnu cabaas baa odhanaya maanta way joogaanoo waa fara badan yihiin aan ka faa'iidaysanno cilmiga ka baranno markaasaan ku idhi buu ihi cajaban laka yabna bna cabbaas cajaban laka yabna cabbaas layaab baa kuu sugnaaday ibna cabbaasow ma cid ba adiga ku baahanaysa waxaan arkay buu ihi markii dambe wakhti dabadeed iyadoo ibnu cabbaas lagu soo ururo dadku ay wax ka baranayaan oo wax weydiinayaan markaasaan wiilkaasi waa iga caqli badnaa wiilkaasi waa iga caqli badnaa marka waxa weeye ruuxu himmad markaa sarrayse hadduu waayo dee waxa weye halkiisa ka kici maayo yacni halkaa ma dhaafay ta kale xataa hadduu gaari waayo niyaddan dhabta ahee uu hayo daraaddeed ayuu wuxuu ku gaadhayaa sawaab weyn oo hadduu haweysanayo culammada marka waxawan yacni waa weyn martabadooda iyo darajadooda kale inuu gaadho oo siday cilmiga u nashrinayaan iyo siday kutubaha markaa naafica u qorayaan ee lagu intifaacayo taasoo kale hadduu niya saadiqa niyaysan yahay ilaahay dartiina uga jeedee dadka inuu ka korreeyo iyo sharaf agtooda inuu ku yeesho muraadku aanu ahayn wuxuu helayaa insha allahu sawaabka markaysaga kuwaasi helaan oo kale ayaa la siinaya ya sawaabkaasoo kale ayuu marka helaya fayaa taaliba alcilmi ursum linafsika kibar alhimma waqtigan waa inaga dhacay halkaa iskaga joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk